الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم qaala calayhi asalaatu wasalaam awalaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquun ina bikulli tasbiixatin sadaqa wakuli takbiiratin sadaqa wakuli taxmiidatin sadaqa wakuli tahliilatin sadaqa waamrin bimacruufin sadaqa wanahyin can munkarin sadaqa wafii budci axadikum sadaqa qaaluu yaa rasuula allah أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل صلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك wakarihta an yadlica calayhi nnaas rawaahu muslim wacan waabisata bna macbadin radia allahu tacaala canhu qaal ataytu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama faqaal ji'ta tas'alu can ilbir qultu nacam qaala istafti qalbak albid albiru madma'anat ilayhi nnafsu waadma'ana ilayhi alqalb walitmu maa xaaka fi nnafs وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن cashirkan waa cashirkii sideedaad kana mid ah cashiradii xadiidka inoo socday aan dooranay alarbacuuna annawawiya lilimaam الnawawiyi raximahu llah xadiidku cashirka ka bilaabanayo ee afar iyo labaatanaad waa xadiid yaab le saad u aragtaan waa qudsi waxaa ku hadlay eeba weeye subxaanahu caza wajal kolkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii isaga ay asxaabta wax uga warin jirtay ayuu maanta rasuulkii raawiya isagii wax laga warin jiray baa rabbigii ka warinaya oo markuu xadiidku qudsi noqdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam raawi buu noqonaya kolkaa rasuulkii baa raawiya xadiidkana waa xadiid qudsiya ilaah baa laga wariyey subxaanahu caza wajala kolkaa qur-aanka ayuu lamid yahay inkastoo farqi uu qur-aanka ka leeyahay oo sida qur-aanka loogu tukado qudsi loogu tukan kari maayo sida qur-aanka uu tawaatur ugu sugnaadayna qudsiga tawaatur uguma sugnaan sida laysugu adoonsaday qur-aanka lafdigiisa in la akriyo qudsiga lafdigiisa in la akriya layskuma adoonsan macnihiisa in la fahmo wey farqigaasaa isaga iyo qur-aanka u dhexeeya haddana isaga iyo xadiidkii nabawiga ahaabaa farqi kala leh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka nabawiga isagaa laga wariyey ee isagu raawi ma aha macnihiisaa ilaah u waxyooday rasuulkana alfaadiisuu cabiray amaa xadiidka qudsiga lafduhu wa macnaahu min allahi caza wajal allay labadaba ka yimaadeen rasuulkuna waa raawi xadiidka waa xadiis dheer aadna u qiimi badan arrimo badanna maray wuxuuna na tusay inaga haddaan addoomadii eebanahay xaqiiqadeena iyo runteena iyo sidaan rabbi ugu baahannahay ayuu xadiidkana tusay qaala alimaamu nawawiyu raximahullah alxadiidu alraabicu waalcishruun xadiidkii afar iyo labaatanaad can abi darin abidar xaggii baa laga wariyey alkifaariyi reerkaa ka dhashay loo nisbeeyey abu dar alkifaari waa saxaabi jaliila kaana qadiiman fi lislaam rasuulku maka ugu yimid calayhi salaatu wasalaam aslama warasuulu fii maka wa fii awali lbictha kolkay nabinimadu cusbay oo maka la joogo aada ciiri loogu jiray oo dadka rasuulku la joogaba yaraa markaasuu abudar soo islaamay haddana wuxuu ku guulaysan waayey inuu qariyo islaamnimada iyo waxa siday qoladan rasuulka iyo ragga la jooga u qarinaye kolkaa isaga iyo qureeshtii ayaa kala lug bixi waayey markaasaa rasuulku yihi abudar iimaankaagu waa dheera baqdin nin geli karaa ma tihi kuwana ku badbaadin maayaan dhibaato laba qabiil baa halkaa ka abuurmi doonta oo yaman iyo qureesh baa colloobi doonta dhibaatadaa inay dhacdaan noodan ma aha iska noqo islaamnimadaada la noqo dalkii yamanna ku noqo diinta intaad ka taqaan dadka ugu yeer wixii ku yimaadaa islaamnimada u laqin goortaad maqasho in diintu baahday goortaana iga soo warjeri sidii buu yeelay ninkaasaa xadiidka wariyey oo nabiga ka wariyey nebiguna rabbigii buu ka wariyey xadiidka saan oo kale markuu qudsi yahay cibaarada lagu wariyaa laba shay wey qaala allahu tacaala in la yihaah sidii qur'aanka oo kale qaala allahu tacaala ilaah baa sidaa yihi ama waxaa dhihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fi ma yarwiihi can rabbi labadaa siiqo ayaa labadaa midkii la doonaba la isticmaali karaya an abi darin ilgifaariyi radia allahu rabbi raalli ha noqdo tacaala rabbi korahaye canhu abudar xaggiisa can inabiyi nabiga xaggiisa wuxuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo tacaala eeba kor ahaaye calayhi nabiga korkiisa iyo wa aalihi inta nabiga rumaysee raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiye fiimaa xadiid gudihii uu yarwiihi nabiga naftiisa wariyey yuu ka wariyey can rabbihi isaga rabbigii xaggii buu ka wariyey caza rabbi addoommadii ka adka wajalla weynaaye anahu rabbi inuu qaala yidhi yaa cibaadi ilaah baa inaga inala hadlay nabigaa warka ina soo gaarsiiyey waxaa nabiga subxaanahu watacaala markuu ka warinayay rabbi hadalka laga bilaabay waxa dulmiga la yihi dulmi waataynu tilmaanay wadcu shay-i fii gayri maxalihi dulmi waxaa la yidhaah shay meeluusan ku habboonayn la dhigo ama waxaa la yidhahdaa atasaruf inaad ku dhaqantid oo maamushid fii ma laka fii ma laysa laka fiihi xaq waxaadan xaq ku lahayn oo aan shaqada ahayn inaad dhex gashid dunya dadka la leeyahay maamul dadka la leeyahay hawlo aan adiga ku khusayn inaad gacanta la gashid labadaba waa lagu fasiraa marka dulmigu waa ka haddii lasii qaybiyo dulmiga saddex qaybood buu noqonaya dulmu lcabdi lilahi caza wajal addoonka inuu alla dulmiyo iyo wa dulmu lcabdi linafsihi addoonka inuu naftiisii dulmiyo iyo wa lcabdi licibaadillah inuu unka alla dulmiyo saddexdaa qaybood goormu alla dulmiyey wuxuu dulmiyey markuu rabbi u shariig yeelay ee rabbi subxaanahu caza wajalla xaqiisii khayrallahi ka qaybgeliyey markaasuu ilaah dulmiyey waxa uu daliila ina shirka la dulmun cadiim markii asxaabu rasuulillah ay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun dadka alla rumeeyey aan iimaankoodana dulmi ku darin adduunka kuwa ku hanuunsan aakhirana ku nabadgelayo janno ku guulaysanayo waa kuwa walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ayaa asxaabta dhibtay rasuulkay kula soo noqdeen yaa rasuulallahi aayadatan waa noo dayrisay baa la yidhi oo waxay tihi walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ma waxaan dulmi samaynaynin baa nalagu arkay dadka loo sheegay adduunka inay ku toosan yihiin ama ay aakhira ku nabadgelayaan waa dadka walam yalbisuu iimaanahum biulmin baa la yidhi idan dulmi kama badbaadayno idan marka amni heli mayno rasuulka markaasiisa moodeen ma aha dulmiga ayadan lagu sheegay waa shirki haddaad shirki iska ilaalisaan adduunkana waa ku toosantihiin aakhirana cadaab iyo dhibaato arki maysaan alam tasmacuu qawla luqmaana libnihi ina shirka la dulmun cadiim ya bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim idan markaasaad ilaah dulmisay waa markaa gaalnimo markaad naftaada dulmisay waxa wey addoon milki oo alla abuurtay baa tahay ilaahay markuu ku abuurtay inaad caabuduu ku abuurtay cibaadadii amri iyo nahyi bay ka qaybsantaa marka wixii yeel lagu yiree lagu faray aad dayacaysid ama wixii lagaa reebay aad dardaraysid naftaadii baa dulminaysa maxaa yeelay maqalaantaad alla maqli weyday ee wixii lagu faray aad dayacday wixii lagaa reebayna aada dardartay adigay cadaab iyo ciqaab adduuniya mid aakhare kusoo jiidaysa markaad lafahagaa dulmisa goormaad addoomaha dulmisa markaad wax dilaysid markaad wax dhacaysid markaad waxadaysid markaad wax xamanaysid addoomadaa dulminaysid kolka ilaahoo la dulmiya gaalnimo wey naftaada la dulmiya ama addoomahaoo la dulmiyana labadii noocba waa ku iman karaysa kolkaa dulmi noociisii isu wadage ilaah markuu inala hadlaayay wuxuu yihi yaa cibaadi addoomahayga hooy inii aniga allah xaramtu dulma inaan idin dulmiyo anaaba iska xarimay igamaba suuragashaba calaa nafsi anigii eebaaha naftaydii korkeeda ayaan dulmi wax la yidhaah ka joojiyey wasadaqa allahu id yaquul in allaha laa yadlimu nnaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun in allaha laa yadlimu mihqaala dara wain taku xasanatan yudaacifa wayu'ti min ladunhu ajran cadiima inii aniga allah xaramtu dulma inaan idin dulmiyo way iska xarimay calaa nafsi aniga allah nafteyda korkeeda ayaan dulmi idinka idinku sameeya ka xarimay mar haddaan anigii alla ahay inaan idinkii addoomma ahay idin dulmiyo iska joojiyey oon igaba suuragelayn oy mustaxiil tahay wajacaltuhu dulmigii waxaan ka yeelay baynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimay baan ka yeelo idina inaa isdulmisaan ma ogoli falaa tadaalamuu ha isdulminina qofna yuusan qofka kale xadiidkii dheeraa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii xajati lwadaac ummaduu kula dardaarmay ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada qawlkii rasuulka wey qof walba waxa uu leeyahay ee ama xoolihiisa ama naftiisa ama sharaftiisa qof kale inuu fargeliyo ma banaana markaasaa rasuulku yihi sida beledkan maka in xuma lagu sameeyo ayaan u banaanayn bisha carafaana in xuma la sameeyo ayaan u banaanayn oo bisha fi yawmikum hada maalintuu markaa nabiga hadlayay sagaalaadkii bay ahayd kolka maalintan sagaalaadka iyo bisha iyo beledka midna in xuma lagu sameeyaa ma banaana waxaa taa ka daran inaad naftiina iyo maalkiina iyo sharaftiina dhowri weydaan oo aad isdhaqaaleyn weydaan idinka kolkaasuu yihi wajacaltuhu eebe subxaanahu watacaala dulmigii waxaan ka yeelay baynakum dhexdiina muxaraman mid la xarimay ee falaa tabaalamu hays dulminina jublada labaad haddana eeba wuxuu hanuuniye maahaane inaan la hanuunsanayn arag yaa cibaadii baa rabbi yihi subxaana addoommahaygiyow kullukum saad u dhan tihiin daalun baadi baa tihiin ilaa man dad maahaane aan hadaytuhu aniga waddada ku riday xaqa tusay intii kale ma hanuunsana ina alqalba bayna isbicayni min asaabici raxmaan yuqalibu kayfa yashaa qalbigii ilaahanta laba farood oo alla leeyihi uu kor fuula kolkaa qofku alla hanuuniyo ayuunba hanuunsan kuusan alla hanuunin ma hanuuninayo wasadaqa allahu id yaqul man yahdi illaahu fahuwa almuhtadii waman yumlil falan tajida lahu waliya murshida ma jiro ad hanuuninka xaqiiqadaana nala taabsiiyey kolka xaqiiqadaana la taabsiiyey kolka ilaah wuxuu leeyahay anigu unbaa u hanuuniya qofkii hanuun rabow aniga hanuun iweydiisa allah waa ku hanuuninaya yaa cibaadi addoommahaygiyo kullukum saad u dhan tihiin daalun baadi baa tihiin ilaa man dad maahaane an hadaytuhu aniga allaa hanuuniyey fastahduunii iga hanuun dalba ahdikum waydin hanuuninay bishaaradii waaba timid ahdikum waydin hanuuninaya jumlada labaad haddana in la baahan yahay oo fuqaro la yahay sida loo dhan yahay yaa ayuha nnaasu antum lfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alxamiid bay jumladana noo sheegaysaa kolka wixii cuntiyo calaf haysta waa wuxuu eeba siiyey waxaan eebba wax siin waxba heli kari maayaan markaasaa rabbi yihi subxaanah yaa cibaadiya addoommahaygiyo kullukum dhammaantiin jaa-icun baa tihiin kuwa baahan ilaa man dad maahaane an acamtuhu aniga allah cunto siiyey fastadcamuunii ee cunto weydiista udcimkum waydin cunto siinayo jumladii afraad ilaa wuxuu tilmaamayaa subxaana inaan dhar la heli karin wixii alla bixiyo maahaan kolkaasuu isagii nafaraya inaynu dhar warsano waidin waa noo yaboohay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa cibaadii addoomahaygiyo kullukum idaylkiin caarin baa tihiin kuwa dharla ilaa man dad maahaane aan kasawtuhu aniga allaha dhar siiyey fastaksuunii dhar aniga iga dalba allaha aksukum waydin arad bixinaya jumladii shanaad in gafkeennu badan yahay oon habeen gafayno oon maalin gafayno ilaahna uu waxaa dembi ah dhammaantood dhaafa ayuu noogu bishaareeyey markaasuu leeyahay gafafkaad gasheen dhaafidii warsada waydin dhaafaya waa noo bishaareeyey qaala tacaala rabbi wuxuu yihi yaa cibaadi addoommahaygiiyo inakum idinka addoomaha tukdiuuna waa gaftaan waa dambaabtaan billayli habeenkii baad gafaysaan wanahaar maalin baad gafaysaan oo haddaan allaba macsuum idinka dhigin maba gaf la-aan kartaan kullu bni aadam khataa'uun wa khayru lkhataa'ina tawaabuun walaw yu'aakidu allahu nnaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba kolka gafkiini caraduu ka batay yaa cibaadiye addoomahaygiyo inakum idinka addoomaha tukhti'uuna waa gafaysaan billayli habeenka iyo wanahaari maalinta waana aniga eebaa ayaa akfiru dhaafa adunuuba dembiyaal idaylkood jamiican say u dhan yihiin fastakfiruunii iga dembi dhaaf dalba akfir lakum waydiin dembi dhaafayo jumlada saddexaad inaynan rabbi dhib iyo dhaf midna gaarsiin karin buu noo sheegay subxaanahu caza wajal haddaynu dhan isla maro waxaan dhibaato leennahay ururino alla dhib ma gaarsiin karo haddaynu isku dayna rabbigeen wey inaynu dheef gaarsiinana maya ma gaarsiin karra wey qaala tacaala markaasaa rabbi yidhi subxaana yaa cibaadi addoommahaygiiyow inakum idinka addoomaha lan tabluguu ma gaari kartaan durrii aniga allah dhibidayda ma gaari kartaano afataduruni idhibtaan ma dhici karta taa ima arkaysaan awoodiyaytaanna imalihdin dhibaad leedihiinna ima gaari karo walan tabluguu ma gaari kartaan nafci aniga allah waxtaridayda oo waxtarkiinu i gaari maayo oo aada fatanfacuni aniga waxay tartaan taasna ma dhici karto wey iyadana waa xaqaa'iq ogaada jumladan toddobaad waxaa alla noo sheegayaa subxaana ladnaantiisa iyo rinihiisa oo waxaa rabbi leeyahay saad u dhantiin eed addoomahaygii u tihiin haddaad daaco iyo wanaag ku kulantaan waxaad boqornimadayda ku kordhin kartaan lama arko haddaad gaf iyo macsiyo ku kulantaanna dhibaato aad yeeli kartaan lama arko wax walba haddaad i weydiisataan oon idin siiyana wax iga nusqaa nusqaamayaan lama arko haddaba acmaasha tiinaad samaynaysaan oo wax idinka laydiin uruurinayo hadhowna laydinka abaalmarinayo qofkii camal fiican samaystay camalkii fiicnaa baa loo uruuriyey alla khayr buu ka helay ha ku mahdiy ilaaha kolka horena camalka fiican ku toosiyey markuu sameeyeyna u ururiyey markuu mute aakhiro tegayna ka abaalmariyey laakiin qofkii camal xun sameeyey alla dhibaato kala kulmo wanaagna ka waaya naftiisa ha dagaalow qaala tacaala rabi wuxuu yidhi yaa cibaadi addoommahaygiiyow low goor ana awalakum saad addooma utiin axadkii idinku horreeyey wax la uumo aadam iyo ibliis ka soo qabo ka idinku horeeya wa aakhirakum iyo haddaad addoommatiinka idiin dambeeya een haddeer warkiis jirin ee aakhira dunya adduunyada maalmaha u dambeeya dhalan doona wa insakum wixiina bani aadama wa jinnakum iyo wixiina jinya kaanuu hadday intuba ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii ka ugu cabsi badan korkii haddii laysugu wada geeyo rajulkaasoo waaxidin mida oo minkum idinka addoomaha ah, idinka mida ah. jin iyo insi wuxuu rabaa ha noqdo maa ma kordhiyeen dalika taqwadaa la ururiyey fii mulki aniga allaha boqornimadayda gudaheeda shay-an waxba saad u dhantiin taqwi iyo salaax iyo wanaag haddaad samaysaan intaa waxay aniga allaha milkigeygay ku kordhinaysaa lama arki low ana awalakum kula abuura ka idiin horeeyey wa aakhirakum ka idiin dambeeya wa insakum wixiina reer aadana wa jinnakum intiina reer jini ah kaanuu hadday giddigood noqdaan calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii kan ugu cabsi badan korkii waaxidin mida oo minkum idin kamida maa zaada ma kordhiyeen daalika arrinka fii mulkii boqornimadayda shayan waxba yaa cibaadii jumladaa kale unbaa iyadana ka duwan tahay yaa cibaadii addoomahaygiiyo low goor ana awalakum ka idiin horeeyey wa aakhirakum ka idiin dambeeya wa insakum wixiina reer aadan ee bashara jinnakum intiina reer jinnaha hadday kaanuu noqdaan calaa afjari qalbi rajulin nin qalbigiisa kan ugu faajirsan ugu caasi iyo makaroofisan korkii haddii lagu uruuriyo rajulkaasoo waaxidin mida oo minkum idinka addoomaha idinka mid ee jinniga insi nooxuu noqdaba maa naqasa ma dhimeen daalika faajirnimadaas la ururiyey min mulki aniga boqornimayda xaggeeda shay-an waxba kama dhimeen wuxuu ka dhimi karaa mal law ana awalakum ka idiin horeeyey wa ka idiin dambeeya wa insakum wixiina reer aadan ee bashara wajinakum intiina reer jinniya hadday kaanuu giddigeed noqdaan calaa afjari qalbi rajulin nin qalbigiiskan ugu faajirsan korkii waaxidin mida oo minkum idinka idinka mida maa naqasa ma dhimeen dalika fujuurkaas la ururiyey min mulki aniga allaha boqornimadayda shayan wax kama dhimeen daaqdiina arag yaa cibaadii addoommahaygiiyo low goor ana awalakum ka idiin horreeya haddaad addoommadii eebatihiin iyo wa aakhirakum ka idiin dambeeya iyo wa insakum wixiina reer aadana iyo wa jinnakum wixiina jinni ah hadday qaamuhu istaagaan fii saciidin banaan gudihii waaxidin mida oo fasa'aluunii say u dhan yihiin qofba wuxuu raba uu iweydiiyo oon faacdaytu siiyo kulla waaxidin qof la arka kulligii mas'alatahu wuxuu iweydiistay aan siiyo maa naqasa ma dhimeen daalika deeqdaa badan mimaa hantida cindii agtayda taalla ilaa kamaa sidii ma ahaane yunqisu lmikhyadu irbadi ay u nusqaamiso idaa udkila albaxra irbad haddii bad la geliyo midaan marka lagu tolo ee irbada haddii bad la geliyo laga soo bixiyo biyihii badda maxay yeeshay wax la sheegi kara maaha sidaasaa u dhan tihiin haddaan waxa agteeda idin siiyo aan wax nusqaana oo wixii agteyda yaallay gaara ma jiro taana waxaad ku garan kartaa adduun waagii la umay ilaa maalinkan maanta waxaasuu deeq bixinaayo ama roob shubayo ama cunto wax isdhimaayaa male yaa cibaadiya addoommahaygiyo low goor ana awalakum ka idiin horeeyey wa aakhirakum ka idiin dambeeya wa insakum idinka dadkiina wa jinakum idinka jinnigiina ay qaamo istaagaan fii saciidin banaan waaxidin mida oo fasaaluunii ay iweydiiyaan oo fa acdaytu aan siiyo kula waaxidin mid la arka kulligii mas'alatahu wuxuu iweydiisay aan siiyo maa naqasa ma dhimeen daalika arrinkaas mimaa kii cindii aniga allah agtayda ahaaday ilaa kamaa sidii maahaane yunqisu lmikhyadu irbadii ay u nusqaamiso u dhinto idaa udkila irbad haddii la geliyo albaxra bad kolka camalkan aan samaysanaynee la ururinayo kiibaa ilaah noo sheegay faa qaala tacaala rabbi wuxuu yihi yaa cibaadi aniga addoomadaydiiyo inamaa wax kale maaha iyo taas acmaalukum idinka camalyaalkiinaad samaysateen xun iyo sanba uxsiihaa acmaashii baan koobayaa ururinaya lakum idinka addoomaha ayaan idiin koobayaa uma haddaan koobiyoon ururiyo ka gadaaloonkooda uwafiikum waxaan idiin oofinayaa idiin dhamaystirayaa iyaha acmaashinii idinkaad samaysateen xun iyo sanba ee faman ruuxa wajada alla agtii ka hela khayran wanaag falyaxmadillah allaha ku mahdiyo allah kolkii horena u qadaray waxaan fiican markuu dhashayna ku hanuuniyey markuu samaynayeyna u aruuriyee u qoray kolkuu mutees aakhiro tegayna ka abaalmariyey allaha ku macdiyo marka waman ruuxa wajada hela hayra dalika arrinkaa mid ka duwana falaa yaluumana yuusan dagaalin ilaa nafsahu naftiisa maahaane cid kale ayuusan dagaalin wey isagaa isku tacadiyey caynkiiyo bayda isgooyey amar suuban samaysan waayey faajirnimada iyo fisqiga iyo gaalnimada cid ku qasabtay male isagaa biikhtiyaarihi ku doortay isagaa doorto samaysay yaa cibaadiye addoommadaydiyo inamaa wax kale ma ah hiya taas acmaalukum idinka camalyaalkiinii wey uxsiihaa acmaashiinii waa koobaya lakum idinkaan idiin koobaya uma haddaan idinkooba ka gadaal uwafiikum oo idiin dhamaystiraya iyahaa acmaashi faman ruuxa wajada hela khayran wanaag falyaxmadillah allaha ku mahdiyo wanaagu helay waman ruuxa wajada hela khayra dalika waxaan wanaagsanayn falaa yaluumana yuusan dagaalin ilaa nafsahu mahaane wax kale rawaahu muslim imaamu muslim baa wariyey xadiidka shan iyo labaatanaad ninkii haddeeraa wariyo odaya abu dar naftiisii ayaa wariyey xadiidka loolanqabana ayaad ka dhadhamin doontaan waxaa loolamaya maalqabeyntii caydi cabashada koobaad waxaa ku horreeyey qoladii fuqarada cayd ahay ayaa ku horreysay waxay yidhahdeen yaa rasuulallah wixii ajri alle laga gurubsanayay maalqabeenkaa wada qaatay war maxaa ku tirahdeen waxa wayusalluuna kamaa nusalli saanu tukanay noola tukadaan wayasuumuuna kamaa nasuum saanu u soomnay noola soomaan kolkaa wixii cibaado ahaa ee badani ahaa shahaadadii iyo tawxiidkii qira'atul-qur'aankii salaadii soonkii wixii oo dhan waanala wadaagaan halkaasaanu ku harnay wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim iyagu markaasay hantidii dheer wakuli takbiiratin wakuli tahliilatin waamrin bilmacruuf wanahyin can ilmunkar kol ajir laga qaado sadaqo wey kolkaa wax alla wii ajir laga helaa waa badan yahay intaasuu nabiga ku safargeliyey qoladii maalqabeenkii waa maqleen oo tasbiix iyo taxmiid iyo amar bilmacruuf miyaa laga xiga tiina waa uga daba yimaadeen markaasaa la yidhi dadkii maalqabeenka walaalahana ah tasbiix iyo taxmiid iyo amar bilmacruuf iyo wax walba laga badiya rug waa qaadil ana rasuulka markii dambe hadalka wuxuu ku gawracay dalika fadlullahi yuutihi ma yashaa haddaba kalimatu dalika fadla yaatihi ma yashaa qolo kasta way isqandhuufatay fuqaradu waxay yidhahdeen waxa daalika la ishaarayo waxa weeye cibaadadiina iyo dhibaatada idin haysa iyo saa u sabirteen muxrur gaaray leeyihin oo fadli alla idin siiyey aan cid idinka dabiiban karin maal qabaankiina way iskhalugto waxay yidhahdeen in acmaashii badaniga ahaydna aad la timaadaan maal dheeraada ah laydinsho fii sabiililahi ku bixisaan fadli eebowe qurankii weli ma dhamaanin alfaqiiru saabir kee fiican ninka faqiirka ee saabirka ee caabidka iyo maalqabeenka isagana saalixa labadaa kee fadli badan kanaa fadli badan maya kanaa fadli badan waxaa la damcay labada qolaba inay nabiga daliilka dhigtaan nabiga sidii u fadli badane sidee ah faqiir saabir u maahayna mahayna kaniguu ahaa oo wajadaka caa'ilan fa baa soo aroortay isaga adduunyada ka cararaayay arrintii waa lakala bixinay alla loo daay xadiidka macnahaasuu tilmaamay alxadiid alkhaamisu walcishruun xadiidka shan iyo labaatanaad can abi darin abi dar xaggii baa laga wariyey radiya allahu ilaa raali ha noqdo anhu abi xaggiisa aydan sidii xadiidkii hore looga wariyey ana naasan dad min asxaabi rasuulillah ilaa rasuulkiisa asxaabtii rumaystay raacday kamida asxaab waa tayru niri wixii nabiga arkay aqoonsadee rumeeyee raacee sidaa ku dhintay yaa saxaabi la yihaa amaa tiradooda allaa yaqaan riwaayaadka ina soo gaaray boqol kun labaatan kun afar kun boqol iyo labaatan iyo afar kun bay gaadheen dadkii nabiga aqoonsadee rumeeye raacay sidiina ku dhintay dad kamida ah, ana naasan dad min asxaabi rasuulillah alle rasuulkiisa asxaabtiisa kamida ah, sala allahu naxariis allah badiya caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa dadkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya ayaa qaaluu yihi linabiyi suubanaha waxay yihahdeen sala allahu allah naxariiso tacaala ilaa koraayo caleyhi suubanaha korkiisa iyo waalihi intii rumaysay raacday wasalama allaha nabadgeliye waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiiyow xabasho wey dahaba ahlu dusuur xasadnimo maaha laakin fastabiqu lkhayraati qur-aankii baa yihi khayrka cidna inay cidda kale ka badiso ninna ma ogola kolkaa dahaba ahlu dusuur maalqabeen dafriga maalka wey dahaba ahlu dusuur maalqabeen wuxuu la tegay bil ujuur wixii ajriyaalaha ahlu dusuur xoolaha raggii u saaxiibka maalqabeenka ah ayaa bil ujuur ajriyaaloo dhan qaatay sidee ku qaateen fuqaradii baa warka jeedisay yusalluuna maalqabeenku waa tukadaan kamaa sidii oo kale anuu nusalli annaga caydhaa u tukano wayasuumuuna waa soomaan maalqabeenku kamaa sida anu nasuumu usoono annaga haydhaa markay cibaadadii badanka ahayd ee salaad iyo soonka kamid yihiin nala ekaysteen oo saan u samaynaa si lamida ku jimaysay sameeyaan yay wayatasaddaquuna waxay sadaqaystaan ay la baxaan bifuduuli amwaalihim maalka danahooda ka hara annaga waxba nagama annagii baaba iyaguse markay danahooda gutaan wixii baaqe u hara ayay fii sabiilillahi ku bixiyaan tanay ajrigii ku dhamaysteen wayatasadaquuna maalqabeenkii waa sadaqaystaan bifuduuli amwaalihim iyaga xoolahooda dheeraadka ku jira ayay sadaqaystaan markaasaa rasuulku ka gaaray ibliis uusan meeshaasi dab uga hurin cadaawadna uusan u abuurin ayuu qaala yihi oo awalaysa ma uusan ahayn qad jacala allahu ee dab mid yeelay lakum idinka hayd ah ma tasadaqu waxaa sadaqaysataan aan xoolo ahayn ilaah idinka idinma yeelin miya waidiin yeelay ala nabiga wuxuu yihi awalaysa ma uusan ahayn qad jacala allahu eeba inuu yeelay lakum idinka ma wax ad tasaddaquuna sadaqaysataan oo muxuu yahay yaa rasuul allah ina bikulli tasbiixa subxaana allahi kulligeed qabideeda sadaqatan deeq baa oo markaad subxaan allahi leedahay adigoo wax sadaqaysay baad lamid tahay sadaqa way subxaana allah sawaabkeediina waa kaad ogaatoo la yidhi subxaana allahi tamla-u lmiisaan kafadii qiyaamay buuxinaysaa alxamdulilahi markii lagu darana tamlau maa bayna asamaai waalardi hawadaanay buuxinaysa kolkaas subxaana allahi walxamdulilah deeq weeye nafteedu sadaqa yaablow wa kulli takbiira allahu akbar kulligeed sadaqatun deeq wey wakuli taxmiida alxamdu lilaahi kulligeed ilaa sadaqatan buu ka yeelay deer wakuli tahliila laa ilaha ila allahu kulligeed sadaqatan wey wa mrin farid bimacruufin wanaag dadka la faro waxay diinta ogosha ee fiican oo dadka la faro sadaqatan isna sadaqa wey wanahyin reebid can munkarin waxa xun oo dadka daaya la yihaa ama ha daayen ama yayan daynin dhihida afka laga leeyahay ayaa sadaqatan deeq lala baxaya wuxuu rasuulka daaqdii ku daray wa fii budci axadikum ilaa fukarada naaga waa qabaan xasas bay leeyihin aawo haddaad duqdaada karaamaysido aada booqatid ku dhaqaqantid fii budci sadiq axadikum idinka qofkiin qofkaagii baa la doon qofkaa lama doona fii budci axadikum idinka ruuxin afadiisa hadduu karaameeyo oo booqdo u tagana sadaqatan tanay xooga yidhahdee yaa rasuulallah markaanu dumarka la kulmayno u galmoonayno annagay annagaydanna wada oy naga caddahay haddana ma ajri baa eeba naga siinayo waa su-aal fii maxaliha ah. annagaaba meeshii danaysan oo yaaban oo ku danaysanayna miyaa ajrina la siinaya qaaluu waxay fuqaradu yidhaahdeen yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo ayaati ayaati ma waxuu la iman axadunaa qofkana shahwatahu shahwadiisii buu la imanayaa si xalaalnimaa ah yuu ku gudanayaa ixtiraam la jiriyo dhaqaale oo wayakunu ma waa ahaanaya lahu axadkii fiiha shahwadii uu gutay ajrun xaggee baa haddana laga siinaya dhaqaalihii abaalgud qaala nabiga wuxuu yidhi qiyaas buu ugu jawaabay ara-aytum waxaad ii sheegtaan law wadacaha axadka hadduu shahwadiisa ku dejiyo fii xaraamin naaguusan qabin oo zinaa naagta hadduu shahwadiisa ku daadiyo akaana ma ahaanaya caleyhi kolkiisa wisrun dembi la dilaya taama iswarsi bay leedahay hadduu nikaa xalaala soo maray waa la dilaya hadduusan soo marina boqol gaarun baa lagu dhufanaya maxid baa boqol gaarun kadibna oran karta azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda kolkaa la garaacayana waxaa la yihi walaa taakudkum bihimaa ra'fa haw naxin in kuntum tu'minuun haddana waxaa la yii si loogu wiirsado fagaaraa lagu dilaayay waliyashhad cadaabahuma xaddii la oofinayo cadaab ilaah ka cabiray markaa lagu gubaayo shaabug iyo dhangade wabta lagu hayo waliyashhad cadaabahumaa ha caabireen daa'ifatu min almu'miniin kaas waa kii la rognaaye anaa guursayn ee bikriga haw amaa kan sayibka waaba la rajminaya kolkaa wuxuu rasuulku isku jaangooyey naagtan xaaraamtaa dambiga laga helayo ama ha lagu dili ama yaa lagu dili haddaan hataa xuduud lagaa oofinin adoo toobad keeno alla gonda qabsada ma aha waa kabiira min alkabaa'ir waana lagu cadaab mudanay waa lagu cadaab mudanay markaad akridid waa yaabaysa suuratu lfurqaan suuratu lfurqaan markay tilmaantay arrimaha waladina laa yadcuuna maca allahi ilahan akr walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yadnuun saddexdaa dadkaan samaynin baa cibaaduraxmaan saddexdan dadkii sameeyana waman yafcal dalika yalqa asaama dembiyaal buu la kulmaa oo asaamku waa maxay yudaacaf lahu lcadaabu yawma alqiyaama wayaklud fiihi muhana meeshay zinada ku jirta ark dembiga saddexaadu dembi la gala kow gaalimaa ugu xun laba dil baa xiga saddex zinaa xigta idan wuxuu isku jimeeyey nebiga zinada ciqaabka laga helayo cadaabka aakhare lagu mudanaayo iyo wadaadaada xalaashood caawa la kulanto ajriga laga helaayo waa labada farood tasbiiga jawaabta rasuulka ka qaado kolkaasuu yihi hadduu ku dejiyo xaaraam maxay noqon lahay fakadalika sidaas oo kale ayaa idaa wadacahaa haddii ruuxa uu shahwadiisii ku dejiyo fil xalaali naagu banaanayo tuuqabiya addoontiisii kaana lahu ajrun ayaa u ahaanayo kolka sadaqa inay tahay xadiidka waa cadeeyey qofkaad qartood la kulantid sadaqow weliba markii sidii shahwo oo kale adan iska adinay niyo saalixa cuskanta maxaa kamida niyada saalixa waxaa kamida qofka kan adigaa qaba niman adiga aynu ma banaana adna naa kale kuma banaana yaa shaydaan labadii nafooda kusoo gabanin qofkana cadowga ka dhici adigana shahwada iska jiri rasuulkaaba tilmaamay calayhi salaatu wasalaam shaydaan baa maanta ii iljabiyey buu yidhi oo islaan meel maraysa korkeeda intuu ufuulay buu u iljabiyey nabiga alayh sla salaam guryihiisii intii dib ugu noqday iyo walaadihiisii mid ka mida nabigana soo turqay asxaabta u sheego yidhi waxaasaa maanta dhacay naaguhu way isku mide wax naagtaada xalaashaa ka fiican male abaal bay kuugu haysaa oo ilmay kuu dhalaysaa intifaac bay ku siinaysaa ibliiskaad duxoogaa kuu kiciyo aqalka ku laabee wadaada lege idan markay niyadaa saalixadaa xuskan tahay ood iyadana ixsaasinayso ood xuniya suu ka ilaalinayso adna sidoo kale adna sidoo kale waa isku mid geed meel buu ku wada yaallaa bani aadam buu ku wada yaallaa aada naftaadi iyo nafteeda cadow ka ilaalinayso awlaad aada rabta inay guntamaan iyada aad ku ogtahay inay xooga xaaje la gudahay tahay camal saalix la rujin karin camal saalix oo la rujin karin saas markaad ogaatay kolka ma aqaana wax laga maqlay habeenka jimcadaa fadli dheeraa baa le uma qabataa inay diin tahay jimciyo sabti way isku ajir geeska camal saalix awl jimciyo sabtina way isku ajri laakiin waxaad moodaa shaqaalaha maalintan jimcaday nasanayaan habeenkeeda in nasiinadaa la xeeriyey xoogaa inta la mayrto dul la dubto waa la nasanaya adigoo xoogaha bawjaha ku dabceen shaqo aadiya waxaa ma fiicna in uun la danaysto maahaane jimciya sabtiya axad iyo talaada way isku adiya kolka habeenka jimcaduu sunno yahay maalinta iiduu sunno yahay maalmahaa dardaran maya rasuulka waxaa ka sugnaaday maalintan saddexda maalmood ayaamu tashriiqa xaj marka la gudanayo saddexda maalmood ayaamu tashriiqa ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa baclin baa rasuulka maalmaha saddexda maalmood ee mina la joogo waxbaa la cuna waxbaa la caba haweenkaa la karaameeya taas waa soo aroortay laakin min naaxiyat alajri markii la yihaah oo aragtay mar walba ajri buu leeyahy mar walba ajri buu leeyahay mana kale ajri badna wafii bidci axadikum sadaqa markii rasuulku qaalo asxaabta yaa rasuul allah ayaati axadunaa shahwatahu mashahwadiisuu la iman oo wayakunu u ahaan lahu axadkii fiiha shahwadin uu gutay ajrun xaggee ba sawaab laga siinaya iyo dambi dhaaf iyo jano qaala rasuulka wuxuu yihi ara-aytum ii sheega law wadacaha hadduu sahwada ku dejiyo fii xaraamin waxaan banaayn hadduu ku dhex dejiyo akaana ma ahaanaya caleyhi korkiisa wisru dambi jawaabtu waxa weeye taasan wahanay bala wa ahaanaya fakadalika sidaas oo kale idaa wadacaha hadduu addoonka shahwadiisii fi lxalaali xalaal gudaheed ku dejiyana kaana lahu ajrun waxa uu aanaya abaalgudub rawaahu muslim ayaa wariyey alxadiidu saadisu walcishruun xadiidka lix iyo labaatanaad ninkii oday aha qiimiga badnaabaa wariyey abuu hurayra wey wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay xibnaha jirka bani aadamka uu ka koomo xibin waxaa la yidhaah meeshay laba lafo iska qabtaan masalan meeshan hadda waa xibin tanna waa xibin tanna waa xibin wahaakada haddii kawlaba la yidhaah intaas xibno ah ay noqonayaan saddex boqol iyo lixdan xibnood saddex boqol iyo lixdankaa xibnood ay jirkaaga ku jirta mid la arkoo kamida waagii baryaba sadaqa lagaa rabo sadaqada lagaa rabo macnaheeda sadaqatu shukri baa la yihaa ilaahay xibnahan kugu abuuree kuu sameeye kuu qurxiye kuu hagaajiyey waa inaad shukri iyo mahad uga naqdid sadaqada markaa laga rabo xasanaadkaaga o dhan baa la fiirinaya salaadaa tukatay maanta sunno iyo fara iyo qur-aankaad akriday nabi haddaad ku salliday dar haddaad wanaag fartay xoogaa sadaqa haddaad bixisay haddaad cumraysatay xasanaadkaad la timid yawmiyan yayan ka yaraanin saddex boqol iyo lix yom afar iyo labaatan saaco habeenkan iyo maalinkan amalkaad la timid iyo xasanaadkaaga yayan ka yaraanin saddex boqol iyo lixdan hadday ka yaraadaan waxaa jirta laba ragcadood oo barkinkii la tukado qoraxdu markay nin iyo waraan la ekaato ilaa lix saa laga gaaro zawaalka duurinta udhaxaysa salaad baa la tukadaa waxaa la yidhaha rasuulka wuxuu yidhi ninka isha xasanaadkaa farada badan ka gaari waayo waxaa uga filan laba ragcadood oo duxa laba ragcadood oo duxa haddaad tukatid saddex boqol iyo lixdankii xibnood shukrigeedii iyo sadaqadii lagaa rabay maalintaa way iska toosiisay kolka in sadaqadaana lagaa rabo shukrigeediina uu yahay waxa wanaagaad bixinayso ayuu tilmaamay alxadiidu saadisu walcishruun xadiidka lix iyo labaatanaad can abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakar xaggii baa laga wariyey radiya allahu eeba raalli ha noqdo tacaala eeba korahayo canhu abu hurayra xaggiisa qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa iyo waaalihi intii rumaysay raacday wasalama rasuulkiiyo inta rumaysay raacday korkooda ilaa naxariis iyo nabadgelyaha ku badiye rasuulka wuxuu yihi kullu sulaamaa xibin la arka kulligeed min annaasi dadka jirkiisa kamida saddex boqol iyo waxaynu ku sheegnay riwaayo kalaa sheegtay khuliqa bnu aadam calaa halaathi miatin wa situuna mifsala saxiixu muslim buu ku yihi xadiidka fi saxiix muslim bani aadamka waxaa lagu abuuray saddex boqol iyo lixdan kala bax minaarkaba midna sadaqaa laga raba waxaa culamada qaar yidhaahdeen ilaa laba boqol iyo konton baa muuqata inta kale waa qarsoonta kolkaasaa rasuulku yihi kullu sulaama waa xibin kulligeed min annaasi dadka bani aadamkaa ah, jirkiisa ku taal calayhi xibinka korkiisa waxaa sadaqatun deeq la bixiyo kula yawmin maalin waalkaa deeqdii laga rabaa fi kulli yawmin ay tadlucu dhalaato fiihi yoomka gudihiisa ashamsu qorax tacdilu haddaad garsoortid bayna snayn laba dhexdo sadaqatu inaad qaali tahay oo xafiis fadhidii shardi maaha adigoo nin muslim oo caqliga cilmi wax kale laba qof oo kala luwataa haddaad si fiican ugu garqaybisid ood kala fujisa sadaqadii bani aadamka keliya tama laba mukulan haddaad kala fujisid sadaqow laba digaag haddaad kala fujisid sadaqow laba qof ama laba qaws ama laba qaran ama laba qabiil ama laba dawlad yaa yaa yaa iskule haddaad dhexgashid oo cadli u samaysid sadaqa yaablow maxaa jira islaax bayna naaska wuxuu ku jira acmaasha waaweyn laakiin aada moodid in la dayacay ee ilaa markuu noo sheegaayay oo taqwada ku xiriiriyey في سورة أنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مشاكل كالأحدين يا الله حقاجي وفي سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وفي سورة الحجرات لا تقدم inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum amar eebow wa fii nafsi suura wain daa'ifataani min almu'miniina اktataluu faaslixuu baynahuma haddii ay laba mu'min diriraan kala dhici idan islaax bayna annaasa iyo cadli umad lagu maamulo wax sahlan maaha kullu suramaa xibin kulligeed oo min annaasi kamid a caleyhi xibinka korkiisa sadaqatun baa adeeq kula yawmin maalin la arka fii kulli yawmin maalin kulligeed gudaheed tadlucu ay dhalata fiihi yoomka gudihiisa ashamsu qoraxda tacdilu haddaad u garsoorto bayna atnayni laba dhaxdood sadaqatun deeq wey wa tuciinu rajulan haddaad u kaalmaysid fii daabatihi gaadiidkiisa gudihiisa oo fataxmiluhu curyaan hadduu yahay aad qaadid calayha cala daaba ama wuu caafimaad qabaayo kolkuu baabuurkii ama baabuur dheer buu fuulay ama neef gaadiida kolkuu fuulay alaabuluu ku dhaafay aw tarfacu haddaad u kor yeesho lahu qofka gaadidka fuulay calayha calaa daaba gaadidka korkiisa mataacahum qalabkii dhulka yaallay sadaqatun qofkan baabuur buu fuulayey ama faras ama riti ama markab ama dayuurad buu fuulayey hadduu miskiin waayee lahaa ama tabar dara ama xanuunsanayay ama curyaan boosa intaad qaadaad nab ku siisay meeshii hadduu caafimaad qabayna qof socotu waa shantadii alaab baa dhulka ka taalay meeshii hadduu fuulay yuu alaabtiisii oo taalla waad kor ugu dhiibtay sadaqo waa sadaqo weyn ajrigeeda aan la koobi karin wa tuciinu rajula nin iyo naag isku mid wey qof haddaad ufa kaalmaysid fii daabatihi kolka marka adiga baabuurka ay gaadidka a ku qadood meeshuu rabay geysay maka daro kan isagaa lahaa marka xoogaa gacan baa see waa taakulaysay kana adigaa baabuurka ay ku qaada yaa koobi kar wa tuciinu rajula nin inaad kaalmaysid fii daabatihi gaadiidka uu wato noocuu raba ha noqdo bir iyo xoolo nool daabada gudaheeda oo fataxmiluhu aada rajulkii qaadid calayha ala daaba daabada korkeeda saartid aw tarfacu aad u kor yeeshid lahu rajulkii calayhaa daabada korkeeda mataacahu qarabkiisii sadaqatu waalkalimatu ayiba qofka kaa soo horbaxay hadaad eder macaan tila eder erey macaan haddaad tiahay sadaqadu salaamu calaykum baaraka allahu fiika haddaad tidaahid sadaqaw waalkalimatu kalimada aayibatu wanaagsan salaanta iyo ducada bashaashada iyo weji furfurnaanta aad qofkan la qaabishid sadaqatun daawey wa bikulli khadwa tilaab kulligeed tamshiiha aad tilaabta socoto ilaa salaati aada u socoto sadaqa oo labada khadwo labada lugeed eed qaadayso midahna dembiyaa lagaaga hoobinaa tana darajaa lagugu dalacsiina asxaabu rasuulillaahi nin baa ugu fogaa madiina almunawara masaajidka rasuulka markaasaa haddana masaajidka loogu imaan jiray loogana tegi jiray markaasaa habeen iyo maalin farqi male salaadii fajar dadku ka soo horeeya tii cisha waa ka soo horeeya tii maalina qorax ku-eka duurkii casarkii waa ka soo horeeya muslimiintii baa u naxday waxaa la yihi mar haddaad masaajidkii ka fog tahay jamaaca inay ku dhaaftana aadan ogolayn lawistayayta waximaara adana maadameer gadati tarkabuhu fi ramba maalinkii caagubkaad ka fuuli habeenkiina qabowgaa fuuli lahay dameer gado markaasuu yihi dameerna gadan maayo mana i cajabgelinayso in aqalkayga uu noqdo masaajidka qarkiisa inuu aqalkayga saasu u dheeryahaan rabaa dameeraan soo raacana ma rabo kolka wadantaad leedahay waa maxay waxaan doonayaa an yuktaba lii mamsaaya socodkayga ilaa bayti wa ilaa masjid sii socodka iyo soo socodka tilaabahan qaadayo in la iqraanba doonaya warkii isagii asxaabta is yidhaahdeen rasuulkuu gaaray waxaa la yihi hebel saasaan ula hadalay saasuuna noola hadlay markaasuu yihi waa siduu sheegay waa runtiis waxaa loo qorayaa sawaabka niman banuu saliima la yidhaah yaa ka dursanaa masaajidka rasuulka markaasaa masaajidka rasuulka gaararkiisa mee la degi karo ee ka banaanaadeen inay soo guuraan oy meeshii soo degaan baa rasuulku maqlay kolkaasaa rasuulka yidhi waxaan maqlay waa soo guuraysaan waana soo dhawaanaysaan warrama qad aradnaa dalika ya rasuulallah waa ku tashano waa go-aansanay ya bani salamu rasuulka yihi diyaarakum ilamuu diyaarakum tuktab aahaarukum diyaarakum tuktab aahaarukum diyaarakum tuktab aahaarukum durki waa laydiin qorayaa lugaha iyo socodka ee waxaad yeelaysaan hasoo guurinow kolkaa wa bikulli khadwa tilaab kulligeedaad tamshiiha ku socota tilaabta ila salaa meesha masaajidka iyo tukashada sadaqatun deeq wey wa tumiitu ladaa dhib inaad ka qaadid ani tariiqi jidka muslimka maraayana sadaqatun deeq wey kalimatuladaa maxay kulminaysaa kalimatuladaa waxay kulminaysaa haddii waxa uu yahay qol awxamudaya iyo qaruurad iyo dhagax wax uraya haduu yahay lamidu ama wax uraya ama wax dhibaya ama wax muuqaal fool xun madow meesha ka muuqanayo kolkaa waxaasoo dhan jidka in laga qaado jidiga sadaqay noqonaysa noqonaysaa watumiitu ladaa dhib zuulintii laga zuuliye cani dariiqi jidkay muslimiinta maraysa sadaqa waataynu hore u tilmaanay laan kusoo baxday jidka oo jidka ku dadban oo qofkii maraba xagata qof bay xagatay nin bay xagatay marayo markaasuu yidhi wallahi baadan muslim dambe dabaday xagani saas intuu doontay buu salka ka gooyey jannadaa la geeyey jannadaa la geeyey kolkaa diinta islaamka inay baradiyad iyo nadaafada cidal bu ugu horeysa meeshan ag diinta islaamka nadaafada qof walba ugu horeysa tumiitu ladaa cani dariiqi sadaqa inagana jidka xanuunsay ku tufayna qashinkii ku tuur mooskii ku ridayna maya ma banaana ka qaad baa lagu yihi kutuur laguma dhihin ka qaad baa lagu yihi kutuur laguma dhihin kolkaa jidka inaad wasaq ku tuurtaa ma aha meelaha muxadadka ee wasakda loogu talagalay baad geynaysaa wasakdii sadaqayna sabab baa lagu qoraya adigaa wasakda isgale kolka intaad qaadda aad meelihii loogu talay talagelay geyso oo muslimka hadday u huri lahayd wasakdan iyo haddii lagu turunturoon lahaa lagu kufi lahaa iyo hadday mudi lahayd iyo hadday fool xumay kolkaad muslimka iyo dhibkaan kala qarisay sadaqaad leedahay kolkaa jidkii nadiifintiisa iyo hagaajintiisa acmaasha waaweyn ee saalixada ee diinta ku sugan bay ku jirtaa waa ka qowlkii rasuulka watumiitu inaad suulisid al adaa qurunka can itariiq jidka muslimka qaadayo inaad wixii dhib iyo quluna ka zuulisidna sadaqatun deeqwey xadiidka waa darajo sare rawaahu waxaa wariyey albukhaariyu imaamu bukhaariya wa muslim ayaa wariyey waataynu niri inta haddii laga gaari waayo wayujziu min dalika waxaa la sheegay dhammaantii oo saddex boqol iyo lixdankii xibnood ee rabbi kugu abuuray shukrigoodiiyo sadaqadii laga rabay waxaa kaa gudaaya rakcataani yarkacuhumaa min adduxaa sababta waxaa wey salaada la tukadaa camal lijamiici acdaa'i iljasadi bay noqonaysa jasadka oo dhan markaad rukuucaysay anaad axrinaysay anaad sujuudaysay jirkaaga idaylkii baad dhaqdhaqaajisay xibinaan nuuxsan male fa idaa salla hadduu addoonka tukado faqad qaama wuxuu isu taagay kullu cudwin xibin la arko biwadiifati hawshiisii buu qabsaday kolkaa labada ragcadood oo duxada la tukadana waa kaa gudaysaa haddaad tafaruq ula timaado oo xasanaadkaaga uusan intaa ka yaraanina waa kasii fiican tahay rawaahu lbukhaariy wa muslim wallahu aclam